رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وللرياض الصالحين أيام كجرنا رياض الصالحين كتاب كيسي أيام ولي كجرنا waxaan ku jirnay baabkii ka hadlahayey fadliga baabkii ka hadlahayay fadliga suhdiga adduunka laga saahido uu markaa leeyahay waxaa noogu soo dembaysay xadiiskii rasuulka jabalu uxud oo dhan hadduu dahab ku noqon lahaa inuusan jeclaan lahayn inuu agtiisa ahaado sidaa darteed ayaa suhdiga fadaa'il fara badan uu leeyahay wacanhu waa saxaabigii hore waa abidare qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi unduruu fiiriya ilaa man huwa aslam dadka idinka hooseeya dadka idinka hooseeya fiiriya oo walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fowqakum dadka idinka korooya fa huwa taasaa ajdaru ku habboonaansho badan anlaa tasdaruu inaydan yasin oo aadan liidin nicmat allaahi calaykum nimcada ilaahay oo korkiina ahaatay nimcada alle oo korkiina ahaatay inaadan yasin oo aad garataan inay nimco weyn korkiina saaran tahay taasaa ku habboon xagga adduunka marka la fiiriyo waxaa la eegaa walaalayaal dadka naga dadka naga dadka naga waxaa la fiiriyaa dadka naga hooseeya war haddaad quraac heli karto kuwaan qada heli karin war haddaad qada heli karto ku aan casho heli karin lugahaaga haddaad ku socoto kuwaa guuranaya midaa markaa gurguurasho ku socda haddaad indho leedahay ku indhool ahaa jira war dadka idinka hooseeyee idinka liita fiiriya war dadka baahan fiiriya mar xagga aakhirada marka la yidhaahdo dadka idinka sarreeya fiiriya qofka qiyaamuleyl ka tukada qofka xaafidulqur'aanka ah qofka sadaqada badan farta fartaqaniine kaa inaan ka daba tago waayo dheh dhibkana haysta maanta maxaa waaye haddaan aragno qof ahluddiin ahoo qur'aankii xifdiyey iyo gabadh ilaahay diintiisa ku socotaa wanaag bay noqotaan leenahay oo wadaadowda naga daaya haddaan aragno qof guri dhistay haddaan aragno qof gaari gatay haddaan aragno qof waxaan leenahay suku gaari karaa hadda waa inaan ka daba tagaa dhibaatadana haysataa saa darteed buu rasuulku leeyahay fiiriya dadka idinka hooseeya oo ha fiirina dadka idinka sarreeya taasaa waxay keeni kartaa inasayn yaraysanin nimcada ilaahay oo korkiina ahaatay wa riwaaya warin kale oo fii riwaayatin lilbukhaariy idaa nadara hadduu fiirinahayo axadukum midkiin ilaa man fudila calayhi qof laga kormarsiiyey filmaali xagga maalka iyo walkhuluqi ama waalkhalqi xagga abuurka falyandur ha fiiriya ilaa man huwa asfala minhu qofka ka liitaa haddaad rabta inaad fiiriso qof xagga maalka lagaa kormarsiiyey iyo xagga khalqigii abuurka dadka kaa liitay kaa hooseeya fiir dadka kaa hooseeya ee kaa liita fiiri taasaa nimcada ilaahay aad ku ogaanaysaa subxaana wa tacaala oo macnaha waxaa la leeyahay haddaad doonto inaad fiiriso qofka idinka sarreeya xagga maalka xagga abuurka waasan hadda soo tilmaanayo hadduu qalqigaan yahay kulgood kadoonka caabuda iyo wadirham dirhamka waalkhatiifata go'a waalkhamiisati iyo shallayda in uctiya haddii la siiyo radiya wuu raalli noqon in lam yucta haddaan la siininna lam yardi ma raalli noqonaya lam yarda bukhaariyun baa xadiidkaa wariyey addoon waxaa jira go'a caabuda waxaa jira mid dirham iyo diinaar caabuda wuxuu adduunka u joogaba waa dirham iyo diinaar inuu caabudo waa khatiifad iyo khamiise inuu caabudo diinaar addoonka diinaarkaa hoogay buu yidhi wuxuu maantoo dhan raadinaya waa diinaar salaaddii baa la tukanayaa dadkii baa loo wacayaa maca daalika wuxuu ka daba cararayaa uu daba socdaa dirham iyo diinaar inuu helo dollar iyo dahab inuu markaa helo saa darteed baa la leeyahay addoonka dirham ka caabuda iyo midka diinaar ka caabuda way hoogeen khatiifada waa go'a khamiisadana waa go' oo afargees markaa ah shanley iyo wax lamidaa la yidhaahdaa ama shaar in uctiya radiya haddii la sii qanci dirham ma siisay diinaar ma siisay khatifadii go' ma siisay waa raali wa in lam yucta haddaan la siinin lam yarda ma raali noqonayo maantoo dhan wuxuu ku jiraa suu markaa u daba carari lahaa rawaahu lbukhaariyu wa canhu qaal laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan qof oo min ahli sufa ah sufada horaan u soo marnay waa qowlad yar oo masaajidka agtiisa ka dhisnayd waxaa inta badan seexan jiray ducafada masaakiinta dad yar ah dad saxaabada ka mid ahoo aan ehib iyo maal madiina u joogin dadkaa ayaa meesha geli jiray oo markaa ku sugnaan jiray idan wuxuu leeyahay waxaan arkay toddobaatan qofood oo ahlu ah maa minhum rajul ka mid ma aha nin calayhi korkiisa ridaaun rida uu ahaaday ridaha waa go'a hoose iyo kan kor laysla qaato go'a kore iyo kan hoose oo laysla xirtaa ridaa layidhaahdaa imaa isaarun hoosgunti inuu wato wa imaa kisaan i kor inuu wato labadaa mid wa mid ay labaduba isugu sugan yihiin oo go' hoose iyo go' koraba wataa ma jiro ama hoos buu mid ka wataa ama kii koruu wataa hoosta ha ku xirtee qad rabaquu way xireen fii acnaaqihim qoorahooday ku xireen maaragteen ciyaalka yaryarkaa marka loo qubeeyo shukumaanka aaba inta loo soo qaadaa saas lagu xirado macnaha laba dab inta la ikhtaafsiiyo yaa dhinaca ka yimaada midigtana qoorta bidixda loo saaraa kan bidixda ka yimaadana qoorta midigta ah markaasaa garaal saas loogu xiraa ciyaalka habkaasay u xiran jireen habkaasay u xiran jireen qad rabatuu xirtay fii acnaaqihim luqumahooda fa minhaa waxaa ka mid ahaa maa yabaluqu miduu u gaarahayo nisfa saaqayni shanshooyinka saaqaynka waa lafta inta dheer nuskeeda wa minhaa maabaa ka mid ah yabluqu lkacbayn aanqawyada uu u gaarahayo fayajamacuhu markaasuu isku keenayaa meeshii labada darif ee ka kala timid yuusaa biyadihi gacantiisa isugu keenaya macnaha labadii dhinac ee caloosha ku soo aadaneed qaarkood baan isoo soo gaaraynin ilaa in inta laysku soo ururiyo gacanta saa loogu qabta maahani fayajamacuhu wuxuu ku soo ururinayaa biyadihi gacantiisa karaahiyata nicitaan uu nacahayo an turaa cawratuhu cawradiisa in la arko hawrada arkitaan la arkayo asagoo ka cabsanayoo diidayoo nacaya yuu saa isugu keenayaa gacantuu saas kugu hayaa marka rawaahu albukhaariyu heerkaasaa suhdi laga taagnaa waa dadkuu ilaahay adduunka u doortay subxaanahu watacaala waa dadkii mashriq iyo maqrib kala geeyey diinta islaamka waa dadkii ay kufaartu ka baqi jireen oo ay ka cabsan jireen waa dadka marka magacooda la maqlo ay gariiri jireen soddon maalmood meel loo socdo haddii laga maqlo ciidankiishan shan madax xoolahaa soo socda way gariiri jireen kufaarta adduunkana saasaa laga yahay shukumaankaasaa loo xihana sida ciyaalka marka loo qubeeyo loogu xidho oo kale wa canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam addunyaa adduunku sijinulmu'mini waa qofka mu'minka ah sijingiisa waa xabsiga qofka mu'minka ah wa jannatulkaafiri waa kaafirka jannadiisa gaalkana waa u janno mu'minkuna waa u sijni xataa hadday meel kasta ka taalo hadduu barwaaqa ku jiro xabsun buu ku jira adduunku ileen ma aha meel lagu raaxaysto waa meel mixno ah waa meel imtixaan ah waa meel balaayo ah waa meel qofka dhibaato iyo mashaakil ilaa ilaahay uu kala kulmo marka uu ku sugnaanayo qofka kaafirka waa u janno janno hadday tan u noqotay waa dhibaato aad iyo aad u weyn rawaa muslim baa xadiidka wariyey wa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu rasuulu ullah rasuulkii allah qabtay wuxuu qabtay bimankibaya labadeeda garbood bimankibi bimankibaya haddii saa la yidhaahdo bimankibaya ayuu qabtay ee meesha mashmaca ah waa madaxa iyo cadudda katifka garabka meesha ayuu nebigu iga qabtay sala allahu calayh wasalam fa qaala wuxuu ii yidhi kun ahow cabdullaahiyow fi ddunyaa adduunka waxaad ku ahaataa kaannaka hariibun sidii qof hariib ah sidii qof khariib ah oo musaafir ah oo kale adduunka ku noqo kun ahow fidunyaa adduunka dhexdiisa kaannaka hariib sidii khariib oo kale markaa ku noqo sidii qof musaafir ah oo kala noqo buu rasuulku ii yidhi ow amase caabir ow amase caabiru sabiili mid wadda mid waddo goynahaya oo waddo ka tallaabsanayo kala noqo wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqdee yaquulu mid yidhaahda idaa amsayta haddaad galabaysatana falaa tantadir asabaaxa subaxa sugin wa waidaa asbaxta haddaad waababaysatana falaa tantadir ilmasaa'a galaba sugin wa wakhud u qaada min sixatika caafimaadkaaga limaradika jiradaada oo inta aad caafimaad qabto dadaal cibaado diin salaad soonku dadaal intaadan xanuunsanin oo markaad xanuunsataa waxaa laguu qorayaa markaad caafimaad ka qabtay cibaadaadkii aad samaysay wa min xayaatika noloshaadana limowtika geeridaada u qaadoo intaadan dhimanin in haddii la dhinto cibaado iyo camal qabasho ma jirto tooba iyo soo laabasho ma jirtee inta aad nooshahay dadaal rawaahu albukhaari qaaluu waxay yidhaahdeen culimmadu fii sharxi hada alxadiid xadiidkan sharaxiisa macnaahu waxaa loola jeedaa laa tarkan ha u iilanin ila addunyaa adduun walaa tattakhidhaa ha ka samaysanin watanan meel la dego war meeshaan meel la dega ma ahee meel la dega ha ka dhigan walaa tuxadid ha ugu sheekayn nafsaka nafsadaada bituuli lbaqaa'i baaqi ahaasho dheeraanteeda fiiha adduunka lagu baaqi noqdo weligaa naftaada ha ugu sheekaynin in adduunka uu wax badan aad joogayso walaa bilictinaa'i biha io ku dhegid iyo qabsasho adduunka lagu dhego walaa tatacallaqu ha ka qabsanin oo ha kaga luq lahaanin minha adduunka xaggiisa ilaa bima shay maahana yatacallaqu bihi uu kugala lug lahaado ee uu ka isticmaalo ka qabsado alghariibu qofka hariibka ah qofka hariibkaa waa musaafirka oo fii hayri watanihi waddankiisa meel aan ahayn jooga meelaha hadda aad joogtaan kuma raar furataan mar kasta waxaa qalbiga idinkaga jira mar uun inaad ilmaha meel khayro geysaan waddankuun inaad ku laabataan xaalad fara badan oo noocaas ah ayaa markaa jirta sidaa darteed baa qofka muslimkee mu'minka ah waxaa la leeyahay ha ka qabsanin oo ha ku dhegin adduunka ilaa qofka musaafirka ah oo guri waddankiisa waddan aan ahayn jooga wuxuu isticmaalo maahan guryo kuma dhistid meesha safarka aad ku tahay waxyaabo fara badan kuma samaysatid waxaaga waa duuduubataa intaad duuduubataad waxaad saaraysaa baabuurka horaad u sii socotaa labada kumi aad aad heshana kiishka hoos kale ka sameeya laakiin haddaad meeshii waddankaagu ahayn waxa aad ku samaysato garuun baad markaa ka tegaysaa walaa tashtaqil ha kaga mashquulin fiiha meesha dhexdeeda ama adduunka bimaa laa yashtaqilu bihi suusan ugu mashquulin alghariibu qofka musaafirka ah alladii kaasoo yuriidu doonaya addahaaba ilaa ahlihi inuu ehelkiisa u laabto qofka rabay ka go'an tahay safarka ku jira inuu ehelkiisa u laabto gaari ma iibsanaayo waxyaabo badan ku samayn maayo meesha tukaama ka furan maayo laakiin dadkii iska degay meesha laga yaaba inay guryo dhistaan waxyaabaha waayo inay baxaan ma rabaan laakiin waxaa lagu cabbirayaa oo lagu tusaale kaynayaa qofka musaafirka ah ee doonahaya inuu ehelkiisa markaa u laabto wabillaahi towfiiq laakiin ilaahay baa yaqaana xaqiiqda sida ay tahay wacan abi cabbaas sahal bin sacad asaaa rajul nin baa yimid yuu u yimid ila alnabiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam nin baa rasuulka u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow dullanii itusi calaa camalin camal itusi idaa camiltu haddaan sameeyo axabbanii allah ilaahay uu ijeclaanaya wa axabbanii annaasu dadkuna i jeclaanayaan waa nin caqli badan wa saxaabi cajiib badan su'aasha uu nebigu weydiinaya fiiri rasuulkii allah waxaad i tustaa camal haddii aan sameeyana ilaahay i jeclaanayo bani aadamkuna ay jeclaanayaan faqaala rasuulku wuxuu yidhi ishad fi ddunyaa adduunka zaahid ku noqo macnaha adduunka nac adoo ku dhex jira yuxibaka eh, allaahu ilay baad ku jeclaanaya wazhad waxaad faraha ka qaadaa ood ka tagtaa ood nacdaa fii maa cinda annaas wax dadka gacantooda ku jira yuxibbaka eh, way ku jeclaanayaan annaasu dadke dadka inay ku jeclaadaan ma rabtaa keenta badan ka daa ilaahay inuu ku jeclaada ma rabtaa reer aakhira noqo macnuhu waa sida xadiid xasan rawaahu ibnu maajah waqayri biasaaniidin xasana sanadyo xasanay ku wariyeen itusi camal rasuulkii allah haddaan qabtay ilaahayna i jeclaanaayo bani aadamkuna i jeclaanayaan ilaah wuxuu kugu jeclaanayaa adduunka faraha kala bax zaahid noqo macnaha fi dunyaa baa la yidhi waa aduu adduunka ku dhex jiraa can idunyaa ma aha ka dhex bixi maysa ayadoo dhan waayo haddaad ka dhex baxdo waxba kuu toosi maayo adoo ku dhex jira oo karsanaya oo cunaya oo labisanaya oo guursanaya oo dhoofaya oo ganacsanaya haddana in gaar ah aakhira u lahow macnaha saasaa loola jeedaa fi dunya ilaahay wuu ku jeclaana washad fii ma cinda annaas waxaad annaasu dadku cumar ibna ayaa waxaa loo sheegay maa asaaba annaas waxay dadku heleen oo min addunya adduunka ah idan xiliyadii dambe waa la barwaaqooday dadkii go'aha u xirxirnaabaa madax noqday dadkii baahida u istaagga uga dhici jiray waa meel kastay ka tiiyey marka cumar baa waxaa looga sheekeeyey waxay dadku heleen oo adduun ah fa qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo yadamu ahaan baryaya alyowma maalin yaltawii asagoo bogduuban isagoo baahan yaltawi waa marka baahida qofku intay ka badato caloosha iyo dhabarka isku degaan maa dakhragi timirta mideeda liidataa maa yamla'u bihi wuxuu ka buuxiyo batnahu calooshiisa rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey addaqani bifatxi daali almuhmala waa daal la dhibxadxigay waalqaaf baa la akhriyaa alradi waa tam waa timirta xun timirtaa kale fiicfiican tu aa bushbush oo kale ahoo aad mooddo inay waxyaabo galgaleen tu aa jayid ahoo aad u fiican midaa aad yaad u macaan badan sidaa darteed rasuulkii ayaan arkay buu yidhi aniga iska daa wax kale timirta mideeda liidatee raddiga ah uusan ka helaynin wax calooshiisa buuxiya sala allahu calayh wasalam haba iska liidatay hadday wax badan u aali lahayd oo ka dhargi lahaa waxbay noqon lahayd tii fiicneed ma haysto tii xumayd laftigeeda ma ka dhargi karo oo wax calooshiisa buuxiya aysan markaa lahayn idinkana adduun baad hesheen labaha dadka ay heleen waynoo imaan doontaa abu hurayra yaa waxaa loogu wacay ee hilibla shiilay ayuu soo ag maray dad baa yar intay gowraceen yaa la dubay ayadoo la cunayo meesha soo maray abu hurayra kaalay baa layidhi abaa hurayra oo cun markuu u soo dhowaado arkuu gacanta u taaguu ka laabtay waa ooyey radi allaahu canhu markaasuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam ma adduunkuu ka tegey asagoo timirta middeeda liidataa wuxuu calooshiisa ku buuxiyo waayey aniguna maa dhaylala shilaad iigu wacaysaan fa bakaa wa taraka radia allahu canhu marka saa dar suufiga adduunka saasuu ahaa xaaladaasaa markaa ahayd waaye yadallu alyawma maalin buu ahaanayay yaltawi mid bogduuban oo baahan maa yajid uusanna ka helin nebiga min addafani timirta tan hoosaysaa maa yamla'u bihi batnahu wuxuu calooshiisa ka buuxiyey rawaahu muslim wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi caasho tuwafiya rasuulu ullaahi rasuulkii allah la oofsaday sala allahu calayh wasalam wamaa fii beytii gurigaygana ma yeelin oo kuma sugnayn min shayin shay ya'kuluhu uu cuno duu kabidin mid beera saaxiib ah duu kabid maxay kula jeedaa caaisha xayawaan waa noole wax nool oo noola ah wuxuu cuno gurigayga ma oolin markii nebiga uu dhimanayay ilaa shatru shaciir koombo shaciir ah maahane shatri iyo waxoogaaya oo qanadi ah maahane oo fii rafin rafi ku jirta sanduuq oo lii ali aan lahaa raftiga macnaha waxaa loola jeedaa waxaa dhici karta inay ula jeedo meelaha wax lagu shubo oo kale oo gadaal ka xiran iyo meelahaas wax lagu shugi jiray marka wax yar oo shaciir ahoo kiishkiigu jirtay waan cunaa waan cunaa waan cunaabay tiri faakaltu waan cunay oo waan ka cunay minhu xaggiisa xataa qaala calaya ilaa korkeyga ay ku dheeraatay maba dhammaanaysaa waa koombo shaciir ah waa koombo qamadi ah waa baaliroo qamadiga u eg saa darteed bay soo darsataa maalin walba way karsataa way cuntaa way soo darsataa weli waa sideedii way karsataa way cuntaa weli way soo darsataa weli waa sideedii faakaltu minhu waan ka cunay bay tiri sharqigii shaciirka ahaa xataa qaala calaya ilaa korkayga ay ku dheeraatay markii dambey caaisha yaabtay waxay tidhi war waxaan kiilayba koomba soo qaadee waa imsaqiyid waxaan damaamay fakiltuhu waan kiilay oo waan kaylay waan koombeeyo waansomaa way cuni lahayd way cuni lahayd way cuni lahayd markaasay istiri waxaad bal koombay way kiishay waxay soo qaadatay koombo kiil bay ku samaysay fakirtuhu waan beegay bay tiri fafkii waaba iga dhammaadayba muttafaqun calayhi eber buuba iga noqday oo waaba iga dhammaaday bay tiri shataru shaciir ay shayun min ashaciir waa waxoogaa yarkoo sareen ah ama qamadi ah kada fasarahu tirmidiyu tirmidi baa saa ku fasiray wacan camr wacan camr bn alxaarif akhi juwayriyata binti alxaarif juwayriya binti alxaarif walaalkeed waaye waaye ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood ah radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi maa taraka kama tegin rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam cinda mowtihi geeridiisa agteeda kama diinaar kama tegin walaa dirhaman dirham kama tegin walaa cabdan addoon kama tegin walaa ammatan addoomad kama tegin walaa shay-an shay kama tegin ilaa baglatahu baqashiisii maahan albaydaae cadeed baqashii baydada oran jiray maahee wuxuu ka tegay ma jiro allatii taasoo kaana uu ahaa yarkabuhaa miduu gaadiidaysto gaadiid ayuu ka dhigan jiray oo waa kori jiray wa silaaxahu iyo hubkiisii wa ardan iyo dhun jacalahaa uu u bixiyu u yeelay bidci sabiili musaafirka sadaqatan sadaqa uga dhigay dhul uu lahaa uu yidhi waa waqafoo ibnu sabiilkii musaafirka ha seexdaano intaasuu rasuulku ka tegay rawahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can khabaab bin larad khabaab bin larad radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi haa waan hijroonay maca rasuulillaahi rasuulka micigiisaan la hijroonay sababtaan u hijroonayna maxay tahay naltamisu anagoo raadinaynoo dalbayna wajha allaahi tacaala wejiga alla ee sareeya fa waqaca wuxuu ku dhacay ajrunaa ajirkeenna cala allaahi alla korkiisa ilaahaybaa ajirkeenna dushiisa ahaadayoo abaalgudkeenna ilaahay dushiisa ayaan ku lahay fa minnaa waxaa naga mid ahaa man maata mid dhintay walam ya'kul oo aan cunin min ajrihi ajirkiisa shay-an waxba qof inta dhintay waxaa diin ahayn ku camalfalnay iyo difaaca aan diinta difaacnay adduunka aan waxba ka dhadhaminin ajirkiisana aan ka helin minhum waxaa ka mid ah musxab ibnu cumayr radia allaahu canh qutila waa la dilay muscab yowma uxudin maalintii uxud yaa dagaalka lagu dilay watarag hal go' ah ayuu ka tegay fa kunnaa waxaanu ahay idaa qadaynaa markaan uga daboolna bihaa go-i ra'sahu madaxiisa badad rijlaahu lugihiisaa muuqanaya waidaa qadaynaa bihaa haddaan uga daboolno rijlayhi labadiisa lugoodna rijlayhi badaa ra'suhu madaxiisaa soo fa faamarana wuxuuna amray rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alleh an nuqadiya inaan ka daboolno ra'sahu madaxa oo wanajcala aan yeelna calaa rijlayhi labadiisa lugoodna shay-an waxooga oo min alidkhiri coos markaa ah geedka idkhirka ahee cooska ka baxa magaalada madiina inaan saarno wa minnaa waxaa kaloo naga mid ah man ay nacad miday u bislaatay lahu asaga tamaratuhu mirihiisa miday beertii u bislaatay fa huwa yahdum saasaan isugu jirnaa buu yidhi annamiratu kisaa waa go' mulawin midabyo leh oo min suufin suuf markaa ka samaysan wa qowluhu ay nacat ay nadij ay u bislaatayo wa adrakad ay haleeshayay gaartay xilligii la goyn lahaa wa qowluhu uu yidhi yahdibuhaa huwa bifatxi ilyaai wa dammi daali wa kasriha luqataan laba luqadood waaye ay yaqatifuhaa goosanaya loola jeedaa oo wayajtaniihaa guranaya wahaadihi isticaaratun waa hadal isticaaro hal qabsi ah lamaa fataxa allaahu wuxuu ilaahay u fur lamaa fataxa allahu tacaala ayuu cabirayaa calayhim korkooda oo min addunyaa adduunkii ah oo watamakkanuu fiiha ay gacanta ku dhigeen taasaa markaa loola jeedaa oo beer baxday keliya ma aha ama beer ha noqdo ama guryoy noqdaan wixii ay ka heleen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo loo furay dushooda taasaa macnaha isticaaro ay ka tahay wa can sahal bin sacad assaacidi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi low kaana hadday ahaan lahayd addunyaa adduunkani tacdilu mid u dhigma ama la barbara ah cinda allaahi ilaahay agtiisa janaaxa bacuudatin ilmaanyagarabkeeda maa saqaa kaafiran kaafir kama waraabi lahayn minhaa xaggeeda sharbata maa'in ka basha biyo ah ka basha biyaa gaal lagama siin lahayn sababta loo dharji maxay tahay adduunka ilaahay agtiisa marka loo fiiriyo dhilmaayo garabkeeda ama kane cabaalkeeda yaaba sharaf lehda wax qiimo ah oo alla agtiisa uu ku leeyahay ma jiro uma dhigma xataa wax u dhigmoo u barbaraa xataa maahan buu yihi rasuulka sal alla calayh wasalam haddii janaaxabba cooda uu la mid ahaan lahaa xataa waaba ka liitaaye haddii garab dhilmaayo iyo ayada isla mid ahaan lahaayeen kaafir sharba meel lagama siin lahayn maxaa loo siinayaa qiimo ma laha ha la darjiyo ha cuno ha cado ha caafimaado ha dhalo ha guursado wax kasta ha helo saa darteed baa la leeyahay haddii adduunkani janaaxa dacuuda iyo ilmaanyabaalkeeda ama garabkeeda uu u ahaan lahaa kaafir wax laga siin lahaa ma jirin ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ka basho biyo ah lagama cabsiin lahayn wa can abi hurayra qaala samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya alaa hooyaay waa kelima intidaah baraarugo ina addunyaa adduunku malcuuna waa malcuun wuu la canadan malcuun fiiha waxa ku dhex sugan oo dhanna waa malcuun ilaa dikra allaahi tacaala ilaahay xuskiisa maahan iyo wamaa waalaahu wixii la halmaalo hoos yimaada wa caaliman caalim dadka cilmi baraya maahane wa mutacalliman iyo qof cilmi baranaya intaasaa lacnadii ka badbaaday inta kaloo wada malcuunin rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan alaa ina addunyaa malcuun hoy adduunku waa malcuun adduunku waa mid la camaday adduunku waa la la waa mid loo xaroodo waa mid saaqid ah waa mid liita waa mid hooseeya saasaa loola jeedaa malcuunun waxa liita oo kale maa fiiha waxa gudihiisa ahaaday waxa ku dhex sugan oo dhanna way la camadan yihin ilaa dikra allahi ilahay dikrigiisa maahan iyo wamaa waalaaha wamaa waalaa ee wixii ku dhowo taaco ilaahay ku gaadsiinaya raadgaasho ku gaadsiinaya amase wa mutacalliman io mutacallim cilmi baranaya oo markaa arday ah rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan can cabdillah bni mascuud wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam